الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo gaarnay halkuu yidhi baabu istiqbaali اlqibla shuruudii salaadan weli ku jirnaa in waktigu soo galo in jirkaaga iyo dharkaaga iyo goobtaa ku tukanaysaba ay daahir noqdaan in cawradaada asturto shardiga afraad ee ugu dambeeya uu sheegay salaada intaan la gelin istiqbaalu lqiblati qiblada xaggeeda in loo jeedsada wey masalada qiblada ujeedsigeedu waa shardi ka mida ah shuruuddu waxay salaadu ku ansaxdo laba xaaladood baa laga soo reebaa marna waa cumuuman salaadaha sunnada ah iyo qofkii socod iyo safar iyo jid saaran marna waa salaad farad ahoo la awoodi waayey ama qofku uu kari waayey qiblo inuu u jeedsaday intaa wixii aan ahayn salaadi ma asaxdaan qiblada loola jeedan wa huwa istiqbaalka qiblada loo jeedsadaay shartun wuxuu shardi u yahay lisixati salaati salaaddii inay asaxdo isaga in lala yimaado ay ku xidhan tahay haddii qibladii haddaad salaaddii dhabarka u duudo ama labada dhinac midig iyo bidixaad u duudo dhinaca kala galbeed iyo bari meeshan aan joogno kale u jeedsato salaadu ka asixi ilaa fii shiddati alkhawfi cabsi adag inay jirto oo xaaladagaa lagu jira maahane masalada marka hore qiblada in loo jeedsada inay tahay ilaahay baaba yidhiba fawalli wajhaka shatra almasjidi alxaraami xagga masjidka xaramka jihadaa wejigaaga u jeedi saasaa nabiga lagu yidhi sala allahu alayh alih wasalam dadkana waa lala hadlay oo waxaa layidhi waxayumaa kuntum meel kastoo aad joogtaan dunidaba fawalluu wujuuhakum shara xagga kacbada usoo jeetada dunida meel kastood ka joogto ama biyaha ku jir ama bariga joog ama hawada buub mar kasta ood salaad tukanayso waa inaad dhinaca qiblada u jeedsataa masalada wuu sii faahfaahin doonaa sidee baa lagu jeedsanayaa ama lagu garanayaa qibladii u jeeda waxyaaba ka miduu tilmaami doonaa nabigana calayhi salaatu wasalaam ninkii salaada ka xumaatay markuu barayey wuxuu yidhi weysada markaad soo hagaajisa kadib qiblada u jeedso kadibna allahu akbar dheh haddaba intaadan allahu akbar salaada gelin waa inaad qiblada u jeedsataa ilaa fii shiddati alkhawfi cabsi adag inay jirta maahane tanna waa xaaladda dagaalka marka lagu jiraa asal u ah ee ilaahay qur-aanka uu ku yidhi fain khiftum farijaalan aw rukbaanan idinkoo farijaalan lugaynaya aw rukbaanan gaadiid saaran salaaddii tukada de nin dagaalamaya oo marna jiiraynaya marna wax cayrsanaya marna la cayrsanayo oo isagii la eryanayo baa waxaa la yidhi salaadii sidaa ku tuko waxaa xaalatlkhawf markay cabsi timaada marka istaaggii baadan keri karin inaad qiblo u jeesatana ma kari kartid oo dagaal baad ku jirtaa carar baad ku jirtaa waxka difaac baad ku jirtaa midig iyo bidix iyo hor iyo gadaal ba inaad u noqoto u baahan tahay say kuu qabateed kari kartaa uu tuko walidaalika xadiidka ibni cumar baa wuxuu ahaa radia allahu canhuma wa ay bukhaari kayrkood wariyeen mustaqbili اlqiblati wagayri mustaqbiliha idinkoo qiblada ujeeda iyo idinkoon ujeedinba salaada tukada sababtoo ah qibladu waa shardi shardigana haddii la awoodi waayo uu dhacaa walaa wujuuba maca alcajzi marar badan baan soo marnayoo qofku wuxuunan awoodin waajibba kuma aha taasi waa cabsida adag midna waa nas inna waa qiyaas nasku wuxuu ku soo arooray markii dagaal lagu jiro laaduhu salaatulkhawf bay marka hore ka soo hadleen kadib baa aakhirkii la yidhi fain khiftum farijaalan aw rukbaanan cilladda sababta loogu oggolaaday dhan kastaba in loo jeedsadana xaaladda nabadgeliye ee aada ku jirtee dagaali kuma saamaxayso inaad iska istaagto ood qible isaga jeeddo waay raggaa dagaalayseeni midigna waa kaa jiri karaa biixina waa kaa jiri karaa gadaalna waa kaaga iman karaa qiblada u jeedsoo tuko macnaheedu qoorta dhiibo wey oo naftaadii hallig wey iyadoo ajashi ilaahay uun hayo laakiin asbaabtii baynan ahayn haddaba halkaa cillada haddaynu eegno sababta saa loo yidhi inay cabsi badan iyo khatar badan oo qofka haysata ay jirta wey cilladaa darteed bay fuqahadu masaa'il dhowr ab ah ay raaciyeen oo cabsi adag jirto waxay dhahaan salaada ku jira baa dab kacay dee guriga hadduu dab ka kacay inaad ka cararta soo qasab maaha salaaddii miyaad ka bixi waxay dhaheen maya salaatulkhawf baa tukan oradkaagaasaad kusii tukan dhinaca ujeeda mustaqbili alqiblati wa hayri mustaqbilihaa wey adoo salaada ku jira baa ay dad cuna kugu soo fakaday de taagsii taagnaato naftu waa kugu simi weyday maxaad samayn orod baad isdhigi farijaalan aw rukbaanan baabkeediina waad geli sidoo kale hadday biyo duufaana soo fakadaan xaaladaha qofku khatar uu galo isagoo salaad ku jira ee uu carar huri waayo oo dhan fii shiddati alkhawfi bay geliyaan walidaalika kuma dhihin dagaal in lagu jira fi kuma dhihin ereyga ereyga fii shiddati alkhawfi cabsi adag inay jirto wuxuu cabirayaa cillada inuu tilmaamo ay suwar masaa'il badan oo cillada ay jamcinaysahay ay soo wada galaan wa nafli safari masalada labaatan wey tii hore faradkii waxaa laga soo reebay shiddatu alkhawfi cabsi adag markay jirto cumuumkana culammada qaar baa geliyay cumuumu qowlihi tacaalaa fa tuwalluu fahamma wajhu llaahi calaa macnaa fahamma qiblat llaahi qiblada ilaahay baa dhinacaas markaynu ra'yiga culammada qaar badan qabaan inaan qaadanno weeyo aynu nidhaahdo aayaddu min aayaati sifaati ka mid ma aha lafdu lwajhi bimacna alqiblati weeye axaadiid baana tilmaamaysa salaado sunan oo laga hadlayay in culimmo iyo saxaabo badan ku fasireen iyadoo sifatulwejhi la sugayo baa haddana la dhihi karaa aayaddani aayaatu sifaat ka mid maaha sheekh iyo ardaygii baa masalada aada isugu maandhaafayo mid waliba meel fog buu aada uga buskiciyey fatama wajullaahi bimacnaa qiblatullaahi weeye macno kaleoo la dhahoo dhihi kara ma jiro faasid weeye macnaha kale waxaa aada ugu dooday ibnu taymiya macnahaas inuu ta'wiil faasida yahayna ardaygiis ibnuqayim baa ku dooday marka waa ise laba qowloo horay ahaayeenoo ijtihaadaadka midba mid rajaxay aayadda cumuumkeedana shiddat lkhawf iyo naflu safarba waa la geliyaa haddaad safar tahay sunnana tukanayso qofka safartiihi waktina waa ku socdaa waddana waa hayaa haddii uu wakti ku socdaa wadda hayana wadadiisu iyo jihadiisu qibladana waa noqon kartaa dhinaca kalena waa noqon kartaa haddii xataa qiblada uu socdaay wadda ma toosnaatee way leexleexataa xataa laamiga gawaaridu hayaan somaydaan arag iyadoo jid toosanoo diritaa ah laga dhigi karo baa kas loo leexleexiyaa si darawalku intuu jid toosan isdhigta uusan u seexan jiiradan iska ilaali tanna iska ilaali si u leeyahay inuusan seexanoo soo jeedo baraarugsanaadaha kamida falsafada ka dambaysa waayo jidkii xagga u leexan haddana wuu soo noqon haddana wuu noqon haddana wuu noqon aakhirka bilow iyo dhammaadkiin isku aadan yahay baa dhici karta ama ku dhow yahay waddadii way leexleexanaysaa haddaad gaadiidba saaran tahay oo lugaynaysana geed bay ku soo bixi waddadu way leexan meel yaraan dhaadhac ahayn bay togii ku soo bixi oo dhinac way u leexanoo meel dhaadhacay doonan adigiina waad socotaa salaatuka haddaad tidhahda waktigii waa kaa dhubi haddaad tiraahda lagu yidhaahda laguma ogolana dee intaad safarta tahay salaad sunnaabaa tukani weeye faradkaa ciriiriya allahu ah qofkii cibaadadii inuu badiyana waa la rabaa saa darteed sunnadu baabka waa la rukseeya qofka safartaoo adoo jidka saaran meeshaad rabtana u jeeda iska tukaa lagu yidhi waa la faahfaahin doonaa marka falilmusaafiri musaafirku wuxuu xaq u leeyahay atanafulu inuu sunnaysto raakiban isagoo oo gaadiid saaran wa maashiyan isagoo lugaynaya oo socda wa in qasura haba gaabnaada safaruhu safarkiisa fain kaana raakiban hadduu yahay see qiblada u qaabilayaa u tukanaya waata faahfaahinteeda fain kaana raakiban hadduu gaadiid saaran yahay oo wa amkana ay u suuragal tahay istiqbaaluhu qibladan uu jeedsado wa itmaamu rukuuci wasujuudi rukuucii iyo sujuuddina uu dhammaystiro fii maxmilin meesha waxaa saaran yahay iyo bahalka kooraha iyo waxa uu dul saaran yahay maxmalku gaadiidka geelaka la saaraa la yidhaahdaay aw safiinatin ama markab iyo doonba uu saaran yahay diyaarad iyo gaarina ku dar hadda oo lazimahu istiqbaalkii iyo rukuucdii iyo sujuuddii in la dhammaystira laazim bay ku tahay markab baad saaran tahay markabkiina dhinaca maka iyo sacuudi buu usii socdaa qibladii halkaasuu haystaabay markaad waxaagii miisaantay iyo qalabkii baaristaiyo bay kuu sheegtay qibladaad u jeedaa markabkii iyo tareennadii haddii la furo tareennadu waa la seexdaa tareennadu qolo la kiraystay waxay leeyihiin fadhigii lahoo sariirtii la seexanayay lahoo musqushii lagu qabaysanaya baafkii leh kuraaskii iyo miiskii leh tareennadii waxaa lagu daray suuqyo laga adeegtay leeyihiin qaar waxaa jira dabaana la fuulo dabaana makhaayadi iyo dukaame iyo uu leeyahay marka dambe waxaad soo wadaa maan kuwa ku idhi meel banooli lagu ciyaara ku dartabaad soo wadaa marka markabkii waa taa saaran tahay tareenkii baad saaran tahay sidii qof fadhiya oo taagan baa tahay xaggaa u jeedsan karta aftaagnima ku tukan waad sujuudi aggaad haddaba qibladii aad u jeedsan karto ama horay ha ahaato ama gadaal ha ahaato markaa qibladood garanayso gaadiidkaad saaran tahayna aada rukuuc iyo sujuud dhammaystiri karayso maxaa xaraj oo kuu kalifaya ciriiriba ma jire waa kuu suuragalay qibladii qaabil saa darteed fain kaana raakiban hadduu yahay nin gaadiid saaran oo amkan ay u suura gasho istiqbaaluhu qibladii inuu jeedsado waitmaamu rukuuci wasujuudi sujuudi iyo rukuucdiina uu dhammaystiro fii maxmilin meesha uu ku xambaarsan yahaylagu xambaaree saaran yahay aw safiinatin ama dooniya markaba uu saaran yahay lazimahu waa ku waajibi waayo amarka sharcigaee fawalluu wujuuhakum ahaa oo fatuu minhu ma staactum la yidhi hadda waad awooda adigu way lam yumkinu haddayna suuragal ahayn gaadiid baad saaran tahay suuragalkuma aha inaad inaad sujuuddo oo rukuuc iyo sujuud aad dhammaystirto ama meelaad istaagto ood kuwa tukata maba lahaba bas baad saaran tahay diyaaradahan ciriiriga aad saaran tahay weli diyaarad meel fiican oo lagu tukadana ta sacuudiga arkay qayb yaroo musallo oo lagu tukaday leedahay marka salaadu markay ku qabato qaybtaa yaroo saddex afar qof qaada oo qibladii calaamadeedii ay ku sawiran tahay baad geli allahu akbar daad waad aadaami idinkudi diyaarad wadaad iska dhex istaago allahu akbar allahu akbar ka dhexi maaragta dad baa loo xirxiray intay diyaarad ka dhexaadaameen nimanka reer galbeedkii baal cabsi aba rucbi baa galay ilaa sebtembar intii ka dambeysay london baa diyaarad baa ka duushay saddex nin oo turki ahaa oo turkiya u socotay hawada markay gashaan salaadii usoo gashay mid baa aadaamay meeshii dhexdeeda isaga tukadeen waxay dhaheen waryaa halkaa istaag annagana safkan baan ku daba istaagaynaa kii bayloodkaa ah markuu arkay afka isa saarsaareen intay tukanayeenba diyaaraddu kama fogaanin ee boodka ka soo kacdaa lagu celiyey nimankiibaa baaritaan loogu kacay de waxaa la yidhi nimanka xilligaa tukanaya adduunyaday macsalaameynayeen oo isqarxin rabaan nimankawaa isqarxin rabaano allahu akbarta allahu akbarta soo maqlaysaan waa tii filimadii lastamar soo maqashaan adduunka ibnu cabdsalaameyn way isqarxin rabaan ka gaadha qasab buu ku dejiyey durba intay tukanayeen haddii la baaray nimankii wax laga waayay diyaaraddii saacada kadib bay dib isaga kacda marka haddaadan khatar ka cabsanayn mararka qaarkood diyaaradda waa lagu dhex tukan karaa say u kala waawan yihiin wey diyaaradahan labada dabaq oo kaleeto meel weynaad ku tukata waad heli haddaba haddaad qiblada qaabili karaa dhammaystiri karta la garay wain lam yumkinhu haddayna suuragal u ahayn lazimahu waxaa ku laazima alistiqbaalu qiblada inuu u jeedsado cinda taxarumi markuu xihanayo takbiiratu lixraamkii allaahu akbarta faqad oo keliya in sahula hadday fududahay taa lafteeda hadday kuu fududahay markaad xihanayso baad qiblada u jeedsan say ku fududaan kartaa marka bian kaanat waa inay tahay daabaddu waaqifatan mid taagan gaadiidku waa taagan yahay dhanacaad rabtaa u jeedsan kartaa kow oo wa amkana ayna suuragal tahay inxiraafuhu isagu inuu leexdo oo qiblada u jeedsada qofku iyadoo iska taagan gaadiidka aw taxriifuhaa iyada inuu leexiyo aw saa'iratan ama waa socotaa sahlatan waana mid fudud oo dhaganugul wa zimaamuhaa hoggaankeeduna biyadihi isaga gacanta ku hayo wuu u jeedin karaa ama gaariga adigaaba isteerinkiisa haya qibladiina waad garan kartaa intaad aayar qaboojisata markaad xidhan rabto bal xagga qiblada saa ugu jeedi allahu akbarne kadibna kala jirayo dhaqaaq waa lagu ogolya hadday kugu adkaato ama gaariga adigaba ma wadid gaari aad adigu rakaab ka tahay ta salaad baan xidhanayaaye qiblada igu yarjeediye uu kasii jeediya ma lagaa yeeli ma jirta lagaa yeeli maayo masaladu intaaha waa in shaqa haddii uu dhigo bian kaana daabadu waa inay tahay iyo gaadiidku casiratan mid adag oo madax adag aw maqtuuratan ama mid meel kale laga hagayo awrkal awrkaagiibaad saaran tahayba laakiin awrtii isdaba socotay buu mid kaluu ku daba xihan yahay keligii ma leexin karti xarigiisa awrka kale dabadiisu ku xihan yahay ama waaba gaadiidka hadda aan raacno adigu darawal kama tihid gaadhiga gaadhigii waad saarantaha laakiin darawal kama tihid qibladiina uma jeeda ma jeedin kartid intaa hadday adkaatana falaa waajib kuguma aha inaad qiblo u jeesatee dhinacaad usii jeedo baad u xihan intaasoo dhani nabiga calayh salaa salaam waxaa ka sugan markii uu salaada doonaya inuu tukada isagoo sunna ah salaad sunnaa uu tukanayo kaana yusalii calaa raaxilatihi xayu tawajahat gaadiidkiisuu isaga dultukan jiray ma allaalay meeshay usii jeedo hadduu faral tuka yidhaahdana waa ka degi jiray salaadaha sunnadaa lagu khasisay meeshay u socotana waa loogu tukan karaa buu xadiidkaa tilmaamay xadii labaad xadiidka waa saxiixeynka xadiid labaadoo nabigaa tilmaamay sala allahu alay ali wasalam in marka ay salaada uu xiranayo uu qiblada u jeedin jiray kadibna dhinacuu u socdo uu aadi jiray intaasoo dhan waxaad ku dartaa waajibku waxaa weeye hadba wixii la awoodo waxaan la awoodinna waajibkiisu waa dhacaa maxay noqotay sunnada meel kastaa loogu tukan karaa faradkase maya haddaynay shiddat alkhawf ama xaalat alcajzi oo gaadiid lahayn iyo gawaadhi aad saarantaynan ahayn laba marka la xidhanaya qibladaa loo jeebsadaa saddex haddii aad keli weydo laa wujuuba maca alcajzi intaa markaad isku soo uruuriso intan laguu sheegay baa kaaga soo bixi intaa hadda laguu sheegay baa kaaga soo bixiyo sidaasay sax ku tahay ayb taa waa xidhashadii salaada waxaad intaa adiladaa ugu dartaa in culimmadu qaar yidhaahdeen salaada sunada ee safartae kusoo degtay qowluhu tacaala fa aynamaa tuwalluu fatama wajhullaahi salaaday xihan tahay jidkaagiina socotay oo gaadiid fuushay ninkii lugeynaya waa inoo iman doonaa isagu wayuumiu wuu tishaarayaa ilaa maqsadihi dhinacuu u socday isagoo u jeeda birukuucihi rukuucdiisii iyo wa sujuudihii madaxuu ku midaarayaa oo ku ishaarayaa madaxaad ku tilmaami adigoo gaadiidkii saaran oo jidkaagii socda oo dhinacaad u socotay ama qiblada ha ahaado ama dhinac kale ha ahaadee u socda baad rukuucdii iyo sujuuddii madaxa ku tilmaami sujuuddaana sii hoosayn wayajibu waxaa waajiba kownuhu kownu sujuudi inuu noqdo akhfada mid ka hooseeya rukuucda xaddaad gaarsiisay meel kasii hoosaysaad gaari wayakuunu waxaa waajiba kownuhu sujuudda u celiyo qaacidadii carabiga sooma ahayn damiirka sidiisaba aqrabu madkuurin baa loo celiyaa haddaan wax maanicoo diidayaa jirin wey rukuuciyo sujuud yaa horeeya yaa dambeeyey sujuud baa dambaysay marka sujuuddu waa inay sii hoosaysaa asalku waa xadiidkii jaabir radi allahu canhu wa ardaahu iyo asxaabu sunanku ay wariyeen culamada qaarna yidhahdeen saxiixun calaa shari imaami muslim wey xadiidka wuxuu le nabigu sala allahu alay alih wasalam <clears throat> wuxuu ii diray baahi dan buu ii dirsaday jaabir baale dantii markaan soo dhameeyey baan soo noqday isagoo gaadiidkiisii saaran oo dhinaca bari u jeedoo tukanaya oo weliba madaxa ku tilmaamaya sujuuduna rukuucda ay ka hoosayso a xadiidka imaamu tirmidi markuu wariyey isagu wuxuu leeyahay waalcamalu calaa haada cinda caamati ahli lcilmi ahlulcilmigoo dhan saasay xadiidkaa u qaateen ugu camalfaleen buu leeyahy laa naclamu baynahum ikhtilaafan wax iskhilaafa iyo isku diidan yihiinoo mas'aladaasa ma ogin ahlucilmiga dhexdooda dhib arka uu sii faahfaahiye maxay raaceen laa yarawna ba'san dhib arkaan an yusaliya arajulu calaa raaxilatihi taawucan gaadiidka dushiisa inuu ku sunaysto xayumaa kaana wajhu ila alqiblati aw ayriha ama qiblada ha u jeeda ama meel kale ha u jeede culimmada wax khilaafoo dhexdooda ka taagan maba ogin buu leeyahy imaamu tirmidi raxima allahu tacaala xadiidkuna waa ku cadya haddaba rukuucdiiyo sujuuddu ha kala hooseeyaan ilaa ugu dambays halkeen gaarsiinayaan walaa yajibu waajib ma aha gaayatu wuscihi inta ugu badan ee u awoodo hoos usii foorarsa maaha madaxa waxooga iyo rukuucdaad ku tilmaanto sujuuddana meeshii waxooga yar dhaafiso kugu filan yuumiyu iimaaan wey madaxuu ku tilmaamayaa inuu rukuucay iyo inuu sujuuday walaa wadcu ljabhati wejiga inuu saarana waajib kuma ah cala daabati gaadiidka dushiisa ama kursiga kaa horeeya wejiga inaad saarto hadaad kuraas gaari ku fadhido waajib maaha inaad madaxa ku tilmaanto kalana hoosaysuunbaa muhima falow takalafow hadduu isku dhibo jaaza banaan dembi baa samaysa la dhihi maayo laakiin waajib kuma ahayn intaasina cumuuman wax khilaafoo saasa kama jiro adilada waa ku cadda qofka waa qofkii gaadiidka saarnaa qofkii lugeynaya ka waran anuu safar baan ahay waana lugaynayaa maadaama aan lugaynayo sunnadaydii ma isaga tukan karaa anoo sii lugaynaya markaan xiranayo taan qiblada u jeedsadon allahu akbar ilan cidi haddii ma hagaysee iska socon karaa faataxadii iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo ataxiyaadkii iyo waxaa asalaamu calaykum tayda horey muusii dhammaysan karaa waxbaa lagu ogol yahay laakiin ka yar way ka yar adkeeyeen sababta lagugu ogolaanayo waxay yidhaahdeen ninkan waa musaafir gaadiidka saaranna waa musaafir sunnadii labaduba waa u baahan yihiin socodkiiyo waktigii horay inay cagta usii qaadaanna waa u baahan yihiin kan gaadiidkaa haddii loo ogolaaday nafsul cilla xikmaddu waxay keenaysaa kan kalena in nafsul loogu ogolaado laakiin daliil cadoo gaara iyada ma laha walmaashii qofka socdaay yarkacu wayasjudu waa rukuucayaa waana ku sujuudayaa cala alardi dhulka wayamshi fi baaqi inta kalena wuu iska soconaya faatixadii atixiyaadkii wey markay rukuucdu timaado waa inuu jeedsado dhulka ku rukuuco si fiican u rukuuco dhulkana ku sujuuda wayushtarau listiqbaalu inuu qiblada u jeedsadana waa shardi fi lixraami wاrukuuci wasujuudi faqad markuu xiranayo markuu rukuucayo iyo markuu sujuudayo waayo gaadiiduu saarana oo leexinayana ma laha cid kaleoo gaar u hogaaminna ma laha faatixada qiraa'ada dheeraysa haddaad rabto walow haddaad rabto ragcadda koowaad juz ku akri ama albaqar oo dhan ku akri intaa jidkaaga soco markaa de hal sac qiraa'ada intaad dheeraysata ama juzcamaad ku dhammaysaa tii socoto markaa rukuuc dhawarkii taagnihi socodkii nasashayba ku yar noqone fadhigana ku sujuud iyada lafteedu jibicsiiya nasashaha kuu noqoto kadibna halkaagii ka sii wado markaad dhammaysato sujuudana halkaa hore kasii soco ataxiyaadkii ataxiyaatu lilaahi wasalawaat halkaa kusii qadaarta farta sii dhaqdhaqaaji assalaamu calaykum assalaamu calaykum hadhowdhe salaadii sida loo fududeeyey iyo inagu saan wax maalaa yacni iskaga mashquulsannahay safarteenna ma aragteen halkanaad ka safartay shan lix toddoba sideed saacadood baad bas sii saarantay waxaa laga yaabaa mar inaad hahaamsato waxaad qabata male meelaad wareegta male cidaad la sheekaysata male makhaayadaad gasha male warar aad dhegaysata male qofaad waraysata male meesha iska fadhidaa mar lul maa qaban mar hareeraha asu iska fiirfiirin war waxaan waktiiyo saacaad kugu socdo wey waxaa loogu talagalay xilligan safarta aad maxbuuska u tahay ba horta kaydkii aakhira waxgasho koloba waad fadhidaa waad fadhii intaana maskaxdaadu waxunbay ku maqnaan hadhowna adoo eber eber ah unbaad meeshaa u socotay gaari maantao dhan fikir adugu halkaasaad tagtay oo hebelood wada safarteen iyo hebelood israacdeen iyo hebelood arrin ka heshiiseen iyo hebelood isdagaasheen iyo hamiga unbaad maantaoo dhan kala gediyo kan rog oo kan gediyo hebelood dagaalka meeshaa ka dhacay iyo warkaasaa lasoo sheegayo haye saad isugu akriyaysa keligaa meeshii waad gaadhay maskaxdaadu waa daalan tahay wax natiijoood haysood ka gaadhayna ma laha aakharana waxba maadan geysanin sharcigu wuxuu kuu fududeeyey khayrka saad u kasbato intaabaad jidka sii saaran tahay salaada badso waad tasbiixsan kartaa adkaar baad akhrisan kartaa innaga laakiin ninkii shaydaan ahaa markaad wax akhri tiraadaba buug cusub buu kuu furi hadda waayahan mid buu igu soo kordhiyey markaad wax khayr samee dhahdo telefoonku muu kugu jeedin bahalkan jirni ama internet iyo jaas buu gelin ninkii gala ama belhebel la hadal buu ku dhihi lacagtiina kaa dhammaantay wax xikmadoo la hadlina lama arko waxoogay faraaqa iyo cidlaad dareemaysaa maada kitaab qur-aan iska sii qaad haddaadan qaadan karin subxaan allah subxaan allah iska dhe salaad iska sii tuko maantao dhan iska tuko salaado badan adoo tukado qur-aan badan akhristay oo adkaar badan akhristay tag dalka haddaad ka baxdaan hadda oo ad gaarisa aadaan shan iyo toban ilaa labaatan juz baad sii akriyi kartaa intaad dhex sii socoto waa lix saacadood lixdaas saacadood markaad ugu badan tahay musaaxiba juz waad akriyi kartaa caadi markaan u fadhina labaatan daqiiqa juska lagu akriyaa haddaad labaatan daqiiqa juz ku dhamayso waa sideed iyo toban juz soobaa lix saacadood min saddex juz nus ka dhig labaiyo toban juz baad akriyi kartaa labada iska daa faqadka aho toban akri tobankii shan tuuroo shan juz si akri lagu kari maayo shariicadu intaa waxay saa u samaynaysaa abwaabta khayrka inay sahasho ee fududayso wixii aakhare la geysanayana dadkii u fududaado laakiin haddaan iimaan xoog badan oo ilaahay ku xidhan jirin wax kastoo laguu fududeeyo waxunbaa kaa hoos bixin waxunbaa kaa mashquulin wayushtaratu waxaa shardi ah dawaamu safarihi safarkiisa inuu daa'imo waluzuumu jihati maqsadihi dhinaca u socdayna uu laazimo ilaa ila alqiblati qibla inuu ujeetanaya maahane laba mas'alo buu halkan ka hadlay masale istiqbaalkii weeye masalena ruksadii guud weeye ruksada sidaasihii waxaad haysataa intaaad musaafirka tahay adoo salaadii ku jira haddii aad magaaladaadii soo gaarto oo baskii ku soo dhex istaajiya ama diyaaradii soo caga dhigato way kaa dhammaatay ruksadii safar ku xirnayd haddaad safarkii ka baxdo ruksadii way kaa dhammaatay saa darteed si qiblo jihadaad ujeedaa isagala sii tukato intaad salaadaa ku jirta waa inaad safar ahaataa dawaamu safarihi safarkiisu inuu weli baaqi yahay baa shardi ah haddii safarkii dhammaado ruksadiina way dhammaatay lianna alxukma yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman cilladuu xukumku ku xiran yahay haddii joogtana waa la heli markii ay meesha ka baxdana wuu ka bixi talabaadii waa luzuumu jihati maqsadihi dhinacaad tukan kartaa wuxuu ku leeyahay waxaan xaajaa loo keenay iyo daruura qaacidaduna sharciguna waxaa weeye addaruuratu tuqadaru biqadariha daruura hadday timaado inta baahidaa lagu ekeeyaaye in la waasacsada lama ogola qibladii meel bay ahayd salaada shardigeeduna qiblu ahaa duruuf iyo xaajo keentood dhinac kale u socotaa lagugu ogolaaday keliya waxaa lagu ogol yahay inaad ama qibladii u jeedsato ama dhinacaad u socotay iyo jidkaagu hadba meeshuu kula maro aada usii tukato dhinacaasaad u socotay qibladiina gadaal bay ahayd horeyna maadan u tukanin gadaasho qibladiina maadan u jeedsanin xaggaasaa isaga jeedsatay kale salaadda waxba kama jiro waayo xagga maxaad ugu jeedsatay haddii jidku kula leexda la garay laakiin gaadiidkaagi intaa iska istaagtay baad dhinacii ka leexatayo waxoogay meel meeshaasoo balaag biya inaad ku leexataa rabtaa markaas de baahidii lagu ogolaa waad ka leexataye salaada ma wadan kartide horta intaad jidka saaran tahay salaada soo dedejiyo soo gaabid asalaamu calaykumta ku gebagabe kadibna meesha baraagta iyo biyaha iyo geedkaad harsanayso u leexi waayo geedkaad harsanayso meesha u socotay maaha inaad iskaba sii jeedsato intaad istaagto dhinaca kale u jeedsato salaada isaga dhammaystiratana lama ogola waxbaan yar daawanayaayo halkaa meel buuraan dul soconnaa wanaa barkadka agga yar leexi saa inaad u fiiriso wanaa biyaha shallaalaadka iyo burqanaya iyo geedaha quruxdooda inaad iska daawato lama ogola waayo xaajada lagu ogolaa daruuradu dhinacaa dantaada u socotay ahayd tanna dantaadii maaha wadaruuratu tuqadaru biqadarihaa fain balaa haduu gaaro gurigiisii fii anaaihaa salaada dhexdeedii manilow gurigiisii uu soo gaaray aw maqsadahu ama meeshii u socday buu soo gaaray aw baladan ama magaaluu soo galayoo yimid wanawal iqaamata bihi beledkii iyo maqsadkii inuu ku nagaadana wuu go'aansado xukmu buu qaatay wajaba itmaamuhaa salaada la dhamaystiraa waajiba birukuucin wasujuudin waistiqbaalin rukuuc iyo sujuud iyo qiblada loo jeesoo dhamaystiran baa lagu dhamaystiri wa cala alardi dhulka aw daabbatin gaadiid waaqifatin taagan ilaan salaada sunnada marka horeba inaad istaag ku tukata laazim ma ahayno adoo gurigaaga iyo masaajidka joogaad fadhi isaga tukan kartaa haddaad awooday taagnidana nisu ajrilqaaim baad eh, ajrilqaa'im baad leedahay oo taagnidu shardi sula salaada ka mid ma ahaynba salaada sunnada ah ayib qibladii ha loo jeedsadaan usoo noqonay marka intaa waa dadkii laga cafiyey qiblada inay qaabilaan qofkii qiblada qaabil la yidhi waman xadara alkacbata kacbada ninkii xaadiree taga iyadii lafteedii lazimahu waxaa ku waajaba istiqbaalu caynihaa iyada lafteeda inuu ku aadiyo salaada waajib ku ah dadku waa laba qiblada nin kacbadii arka oo ag iyo nimaan kacbadii arkin oo aanay u muuqan labadaasaynu u qaybsanaa inta aragtaay waa in yar waxaa loo badan yahay intaan arkin haddaba inta masjidulxaramka ku dhex tukanaysa hadda oo weliba kaga tukanaysa meelay kacbada bidhaanteeda ka arkayaan iyaga salaada faradkoodu waa istiqbaalu caynihaa inay kacbada marada madow ku deganta ku dhegan tahay ay ku aadaan weeye hadday ka yar galamartay istaaggii salaadooda waxba kama jiro waayo cayntii buu qaabili karaa isagaan dadaalin doonuba fiidsanin ama saad gebgebgebgeb ulahayd baaba adoo baashii muuqataad halkaa qab uga siisay markaad dhexda marinaysaa waa dhamaysaad aragtayba inay qibladii kackacan halkaa ka muuqato adnaa dhinac uga yar tukatay waxba kama jiro waman xadara alkacbata kacbada meesheeda ninkii taga lazimahu waxaa ku laazima istiqbaalu caynihaa lafteeda inuu qaabilo iyada ku aadiya salaada waajib ku ah hadduusan qaabilin falaw istaqbala alxijra xijriga ama shaadarwaanka ama xaiimka hadduu qaabilo aw kharaja ama uu ka baxo bacdu badanihi jidhkiisa qaar kamida canhaa qiblada ku-aadankeeda dhinac buu ku aadiyey dhinacna waa ka yarbaxsan yahay lam tasix salaadii asixi mayso waayo qibladii maada kacbadii maadan qaabilin xijriga waxaa la yidhaahdaa qaybta gidaarka yar uu ku wareegsan yahay kacbada markii aad tagto laba rukni yamaaniyeyn baa la yidhaahdaayo waa kan dhagaxu ku jira xajarulaswadka ee tawaafka laga bilaabaye gacanta loo taagaye hadda haddii aad tagtaa ilaahay ku geeyo ninka askariga ee xarigga ka lalmada dadka uu kala celinayo wey midigtaadana nalka cagaaran ee ku aadan leh midna waa kaa markaad taagan tahay koonaha dhabarkaaga ah labada yamaaniyeyn baa la yidhaahdaayo waa kuwa innaga hadda xaggeenna soo xiga labada dhinaca madiinay xigaan shaamiyeyn baa la yidhaahdaayo waa labada oo dhinacooda marka la tago gidaar yar wareegsan yahay oy laba irdood u dhaxayso dhulkaasi waa asaaskii qawaaciddii ibraahim kacbada laakiin reer qureysheed markay dhisayeen kharashku intuu ku yaraaday ay ka soo gaabiyeen gidaar yar baa lagu wareejiyey mar shaadarwaan baa lagu dhihi mar xijri baa lagu dhihi mar xaiim baa lagu dhihi isku macaani wey meeshaa in loo jeedsada lama ogola waayo kacbadii dhisnayd maaha kacbadaa loo jeedsada laleeyahayna intan dhisan waaye haddii ilaahay qadara maalin dhismaha in lagu daro ta loo jeedsaday ka mid noqon laakiin intaynan dhisnayn iyada looma jeedsan karo ninkii la yidhi kacbada awaaf dhanka kalena inuu dhexda mara lama ogola waa inuu kor kala wareegaa haddaad dhexdan martay kacbadii kumaadan wareegina waa dhex martay dhinaca kale ixtiyaadka iyo axwadkaa labadaa xaalaba saa keenaya saa darteed ninkii halkaa qaabila xijrigaas ama dhinacna kacbadii ku aadiya geeskiina ka baxsanaadeen jirkiisa wada qaabilinin salaadiisu ma ansaxayso waayo faradkiisa waajibkiisu kacbada toos inuu u qaabilayahay wuuna awooday mana yeelin ilaa an yamtada inuu dheeraado safun baciidun saf kacbada ka fog fii aakhiri masjid araam masjida xaramka aakhirkiisa gadaasha kuwa oo kaleeto walow qarubuu hadday soo dhowaadaanna la kharaja bacduhum qaarkood baa ka bixina hadday tahay dhib ma laho dadkii ka fogaabay la xukum noqonayaan fa innahu yasixu lilkulli dhammaan waa ka asaxayaa qofkaasi waa qofkii kacbada arkayey laakiin banaankeeda taagnaa ninkii bartankeeda galana ka waran salaadiisa waman sallaa ninkii tukada daakhila alkacbati kacbada gudaheeda oo wastaqbala u jeedsada jidaarahaa darbigeeda u jeedsada aw baabahaa ama albaabkeedaba u jeedsada almarduudi albaabkoo la celiyo soo ceshan aw ilmaftuux ama albaab furan buu u jeedsaday wa catabatuhu halkiisa hoose albaabka hoos ka qabatana uluaa diraacin taqriiban dhudhun saddex meelood labadii weeye saxa salaada way asixi wailaa fala haddii kalese maya salaada kacbada gudaheeda ma lagu tukan karaa haa nabiga calayh salaat slam waxaa ka sugan xadiidkii cabdillaahi ibni cumar ee bukhaari iyo muslim wariyeen inuu kacbada galay ibni cumar lama gelin marka wuxuu leeyahy ibni cumar markii laga soo baxay baan bilaal waraystay nabigu muxuu sameeyey baan idhi buu yihi adaa raacay oo la galaye muxuu sameeyey markaasuu wuxuu yidhi kacbadu horta lix tiir bay ka dhisnayd markaas wuxuu yidhi nabigu hal tiir midig buu iska mariyey laba tiirna bidix bay ka ahaayeen saddex tiirna gadaashiisay ahaayeen derbiguu u jeedsaday oo nabigu waa tukaday halka waxaad ka garatay horta kacbada waa la geli karaa gudaheedana waa lagu tukan karaa gidaarkeedoo loo jeedsadayna salaadu way ku asixi saas darteed wastaqbala jidaaraha albaabkoo la celiyeyna jidaarkeedii qayb kamida weeye aw baaba hal marduudi ku dar awil maftuux albaabku waa furan yahay albaabkana waa usoo jeesaday lan kacbada haddaad ag taagan tahay ama aad ku jirto waqooyiga koonfur jeedsa lagu dhihi maayo kacbadii waaba dhex taagan tahay dhinacaad doonta u jeedsa wey laakiin dhinaca u jeedsatay waxaad qaabisho kaa horeeya waa inuu jiraa haddii albaab gidaar yahay waan garanay albaabkii oo soo xiran hadduu yahayna la garay albaabkii oo furan ka waran waxaan leenahay laba mid wey albaabka qaybta hoose qaybna waa albaabka fudnay qaybna waa qaybta hoose albaabka albaabka qaybta hoose catabaa la yidhahdaa catabatulbaabi albaabka catabatulbaabi baa la yidhahdaa meesha hoose meesha hoose ma dhulkay ku dhegan tahay mise kor bay usoo yar qaadan tahay marka laga eega meesha adigu taagan tahay hadday wax yar kor u qaadan tahay dhudhun saddex meelood loo dhigay labadii way ka asixi oo kacbo waad qaabishay haddii kalena maya hal su-aal baa kugu hari marka intee laga keenay dhudhun saddex meelood loo dhigay labadii in la yidhaahda xaggee laga keenay meel cidlaa lagama keenin markay axaadiistu ka hadlahayeen sutratu lmusalli oo inoo iman doonta bay intaa lagu qiyaasay milu mu'kharati araxli baa uluthay diraacin ahayd ninkii intaa dhigtay sutruu dhigtay oo uu qaabili oo u jeedsaday buu sharci xukumay hadday catabo intaa le kaa horaysa waad u jeesato waa ka hor taallaa wey halkaasaa la dabada loo geliyay iyadan intaa warkaa inu cadi aan umalaynayaa intaasi waa qofkii kacbada arkayey ama banaankeeda ha jooga ama gudaheeda ha gale qofkaynan u muuqanin kacbadii ama maka ha joogo ama xataa masjidka masjid xaraamka banaankiisa ha joogo ama sufuuftiisa damba ha joogo ama inagaba ha noqdee muxuu samayn ilaahay wuxuuna yidhi fawalluu wujuuhakum shatrahu wejigiinna qiblada jihadeeda u jeediyaa layna yidhi waayo innaga caynteedii ma asiinaan asiibnaa haddii laynagu farad yeelo maba awoodi karra inaan ogaano hadda halkanaa u jeedsanay kacbadii inuu lafteeda ka duldhici boor baad u haysaa qiyaasta soo dhodhowaysay laakiin ma hubtid mar haddii aadan hubin laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa nabiguna waa soo koobay oo wuxuu yidhi maa bayna almashriqi waalmaqribi qiblatun iyagu waxay ka jiraan innaga waxaan ka jirnaa kacbada dhinaca koonfureed madiinana dhinaca waqooyi bay ka jirtaa innagu hadda markaan saa u tukanno madiina dhinacana looga soo tukadaa ninka xaggaa ka soo tukaday waxaa la yidhi wixii bari iyo galbeed u dhaxeeye dhinaca aad u jeedsatoo dhan dadaalo qiblo wey waayo intaasuu awoodaa qof wain kaana hadduu yahay qofku bimakata buu joogaa o wa baynahu isaga iyo wa bayna alkacbatina xaa'ilun wax kala qaliyey baa jira khilqiyun allah ku abuuray waxaas meesha waa buuriya wixii lamid aha aw aariun ama waa wax gadaal ka yimid oo dhismiya wixii lamida falahulijtihaadu inuu ijtihaado ku dadaalo bal xaggee bay ahayd oo dhinacay ula badata u tukada u bannaan inagoo dhanna fawalluu wujuuhakum sharahu baan sidaa ku nahay ayib wain wadaca hadduu dejiyey markii hore mixraabahu mixraabkiisii cala aragti waagii hore meeshuu bannaan baybay iska ahayd oo kacbada bannaanadaasaa laga soo arki jiray ninbaa waxaan ka hadlaynaa ninbaa guri dhistay ama masaajid yar mixraab buu samaysto wuu hubaa kacbada caynteediibuu ku aadiyey kadib baa isaga iyo kacbadii dhexdoodii guryihiiya laga dhisay hadda ma arko muxuu samayn ninkaasi wain wadaca haddii uu dejiyey oo uu dhisay mixraabahu mixraabkiisii cala alcayaani aragtibuu ku dhisay markii hore kacbada waa arkayey sallaa ilayhi mixraabkaasuu u tukan abaddan weligii ma ka leexan karo hadda ma aragtid laakiin markaad kan samaynaysay dhismahan calaamadan waad arkaysa marka calal cayaani bay ahayda ma khilaafi kartid waan ijtihaadiyo mixraabkan amaa waxsi ka yahay ma dhihi kartid isagana ad raacda wey waman aaba canhaa ninkii kacbada ka maqan isagu ma arko sideenoo kaleeto inaad qibladii u jeesatana waad rabtaa fa akhbarahu waxaa u sheegay bihaa qibladii dhinaca ay jirto maqbuulu riwaayati nin warkiisa la qaadan karo qof warkiisa looga qaateena oo la aamini karo baa wuxuu ku yihi dhinacaa weeye qibladii can mushaahadatin anaa arkay uu ku yidhi haatuf baan ku arkay mehe ama wuu kaa dheeryahay ama waxoogay waad yar indha darayso waa kaa indha fiiqiiqan yah laba tiir dhexdood wataan madow anaa arkuu ku yidhi ishaadiina way qaban weyday oo halkaa ishaadi way gaari weyday ama dad badan baa kaa horeeye ninkani waa nin dheere adna dadkiibaa kaa qariyey isagiina waa arkaaye wataas intuu ku qabtay buu halkaasaa ugu jeedsa ku yidhi wajaba qabuuluhu inaad aqbashaay waa waajib waayo ninkani yaqiin buu kaaga warramay anna waan qiyaasi baad ka hadlaysaa waraa labada garab iqabo igu aadil eh markuu kugu aadiliyana saa ugu tuko wakadaa yajibu sidoo kale waa waajib ictimaadu mixraabin mixraab in la cuskadoo lagu saleeya bibaladin magaalo ku yaala aw qaryatin qaryo yakuru aariquhaa dadka yimaada ay badan yihiin masaajid magaalo iyo dad badan leh baa timid mixraabkii oo qiblada loo jeediyey baad aragtay meeshuna meer duur cidloon wax yimaado jirin ma aha waad ku tukano waa waajib inaad raacdo waayo hadduu khaldan yahay intaa muslima imanaysa in baalihe warbahalkan waa qallucsan yahay intaa muslimiin waa yimaadaan mexraabkana waa lagu tukadaa culummada maxaariibta difaacaysa oo jamhuurkii fawaa'idooda waxay ku daraan qofka hariibka ee masaajka soo galay qibla masaajka cidlaad soo gashay qiblada siaad ku galaan magaalada aad ku cusub tahay kanaa lagu gartaa waa min fawaaid lmaxaaribi bay yidhahdeen qof kastoo hadda masaaj ka yimaada iyadoo cidla uu yahay salaad tukanaya markuu mixraabka arko qibladii gelay soo maaha shakiba ka geli maayo fawaaidda maxaariimta wayay yidhahdaan ayib wa kullu makaanin intaa waa intii kale wa kullu makaanin meel kasta sallaa ilayhi nabi sal nabiguu dhinaciisa u tukado o u jeedsaday oo wadubida la koobay oo la xaqiijiyay mawqifuhu meeshuu taagnaa mutacayinun waa waajib dhinaca in loo tukada salaada siirada taariikhda nabiga waagii hore waa la yaqiinay inta uu maray xadiidkii qisadii cabdilaahi bni cumar ee xajkii nabiga uu ka sheekaynayey ee madiine intuu ka soo bilaabay maka yimid dariiq kastoo uu maray iyo meel kastoo uu fadhiistay iyo geed kastoo uu hadhsaday buu ka sheekayey xadiiku bukhaari buu ku yaallaa dadkeenu hadda in xadiidkaas la fahmo way adag tahay keligeenna maa xataa carabta joogta culamo caamaba way adag tahay in la fahmo waayo dhul baadiyo ah la soo maray wuxuu ka hadlayaa waan lugaynay tog hebel baa nagu soo baxay geed weyn baa halkaa ku yiilay bidix baan ka marnay markaan dhaafnay dhagax baa nagu soo baxay hebel ahaa midig baan ka marnay halkaa markaan marayno jiiraan bidix u gallay geedka weyn ee bidix kaa qabanaya baan hoos marnay geedkiina ma jiro jidkiina lama maro laamiyaa laga dhigay nin haddaba laami gaadi cayrinaya baa jiiradii iyo geedkii iyo dhagaxii kun sana kas badan ka soo wareegtay baa waxaa laleeyahay waa laguu tilmaami geed baan ag maray de waxaa meesha laguu tilmaamaya meelaad garan kartaba maaha waxaa kaaga sii dara ninku waa reer magaalo hadduu xataa nin baadiye kusoo lugeeye yahay geed baa lahoos maray iyo waa laga yar jireeye iyo meel baa laga dhaadhacay iyo si unbuu sawirka u fahmi lahaa kaasoo kale waxaa la yidhaahdaa iska akri hal mid baad ka faa'iidi saxaabadu ridwaanullah alayhim say ugu dadaali jireen nabigu meeshuu cag dhigay inay sheegaan halkaasuu maray kaasuu leexday nabigu cabdilcumar wuxuu ka sheekeeyey marka halkaasuu ku tukaday salaada markuu halkaa istaagay geedka dhinacaa iyo dhinacaa buu wejigiisa ku aadiyey buu leehay meel saa iyo saa ahna labada lugood buu saaray hadday dhacdo inaad meeshii soo marto halkuu nabigu cagaha saarayna aad garato ood hubsato waatan meeshuu cagaha saaray geedku u jeedsadayna waa kan la yidhaahdo meeshii baan ku tukan meeshii meelaan ahaynna waan ka yar jeedsani lagaama ogola oo nabiga maa ka dadaal fiican tahay wey qiblada maadaha ka garan og tii waa inaad raacdaa iyada taas uga jeedaa innaga laakiin hadda taasi suuragal beenaba ahaba wuxuu dhan waa busuulay walaa yjtahidu ma ijtihaadayo fiihi meeshaas laa bitayaamunin midig uga yarleexo walaa bitayaasunin bidix uga yarleexo kuma dadaali karo wayjtahidu bihimaa bidig iyo bidixuu ku yar dadaali karaa fii ayrihi meeshii nebigu istaagay meelaan ahayn sal slam oo min almaxaaribi xiraabyadeenana adigu haddii aad nin khabiira tahay jihooyinka iyo maqaayiistana kala yaqaana ama qalab aad aada ugu kalsoon tahay baad wadataa oo hadda telefoonadii ba waxaa la soo dejiyaa brograamyaha teleefoonadan xooga badan qibladii iyo tijaahadiina ku xadido meeshaad joogtaad gelin magaalada iyo waddankaad gelin kacwadaan kaa rabaabaad leedahay barnaamijtan gogol iyo wuu wareegi wuu wareegi wareegi dhag wuu kugu aadinayaa ilaa saddex afar brograam baa jiro way fiican tahay ninkii telefoon xoog badan haysta intaba inaad gashato kanaad fiirin meeshii baad calaamadaysan uu kuu sheegay rogaraamka labaad baad geli dhag waa saddex ninood waraysanayso maalin baan tijaabinay aan dheerayno saddexdiiba isku meel bay noo tilmaameen meeshaan fadhinay masaajid noo dhowaa baan fiirinay meeshii buu masaajidka mixraabkiisana u jeeday marka barnaamij haddaad ku kalsoon tahay iyo aqoon ama adigu aqoona waxaan cilmiga nin bartay aad tahay oo masaajidka intaad fiirisa aad tidhaahdaa amuusan mixraabkiisu saxnayn bidix buu u yar badan yahay ee midig uga yarbado midig luu badaya mid uga yarbado ijtihaadka baa lagu ogolyahay waayo maxaariimtan cala lijtihaadi baa lagu sameeyey laa cala alyaqiini wain lam yajid hadduunan helin qofkii man yukhbiruhu qof u sheega can mushaahadatin anaa arka yidhahda wataa anaa arka ad maaragtay jeeso ku yidhahda ma haysa ijtihada wuu dadaalayaa bidalaa'ili calaamadihii iyo astaamaha buu eeg eegayaayo xaggay ugu dhowdahay u eg tahay wixii uu kari karuu kaashanayaa fain lam yacrifa hadduunan garanin maba garan waaye aw kaana acmaa ama waaba indhool qofkii waxaa la yidhi qibladii jihadeedii dadaalo wax fiirfiiri nin indhoola muxuu fiirfiiriyaa qoraxda fiiri hooska fiiri barnaamijyo brogaraamyo fiiri say jihadu u kala tahay fiiri habeen hadday tahay xidigaha iyo dayaxa iyo fiiri jihadaad u socotay bari iyo galbeed iyo qiblooyinkay kaa jirtay qiyaas ninkii waa indhool muxuu qiyaasaa ama magaalada waad ku cusubtao waabaad salashayba magaalo markaad ku cusub tahay ee gurigaad ku cusub tahay la yimaado badanaa waxaad wara ninkii guriga lahaa way xaggee loo tukadaa weliba innaga meesheennanaaba wax la gargartaaye haddii aad meel south africa u sokaysa laga bilaabo haddii aad tagto gurigaaga haddaad ka soo baxdo ood guriga jidkan kugu xiga tagto waa inuu nin kale kuu sheegay dhinaca loo tukado dhinaca loo tukanayo ninka gurigale waa inaad weydiiso yurubtaa haddii aad tagto iyo westereenka guri kasta oo timaada dadkii lahaa dhinac u tuka waa inay ku dhahaan si unbaad u jaha wareeri adiga dhannaan hadduu qofkii si ugu wareero garanba waayo ama isagii uusan waxbaba eegeegi karin oo indhool yahay ama indhadareeyo muxuu samayn qallada basiiran qof wax arka buu ku dayan wadhi wareedha qiblada xaggee jirtaa xaggaa iyo xaggaas haye waaya isaga ilaas waxba garan waaye wain tayaqan waa tukatay marka ijtihaad ku tukaa lagu yidhi waa tukatay salaaddii markaad ka baxday baad ogaatay meel cidla inaad u tukatay lafcad inaad toobin ku haysa is ogaatay wain tayaqana alkhaaa khaaa haddii uu yaqiinsado hubsado bacda salaati salaada kadib bilijtihaadi uu ku tukaday acaada salaada uu soo celin sababtoo danni iyo malaad ku salaysay laba malihii waxaan hadda xaqiijinnay inuu qalad ahaa qaacidaduna waxay ahayd laa cibrata bilkhaطa'i اlbayini khaطa'uhu qalad inuu qalad yahay ee caddaatay tiigsi ma leh anu saasaan ku waa ijtihaaday ijtihaaday caddaatay inuu khalad yahay salaadii subaxoo kale ka soo qaad waad ijtihaadday waad tukatay meeshii baad ku wardiday adoo wardinayay qoraxdii budh wejigaa ka soo tiri halkanaad joogtay ama barbiyaa loo tukadaa saa waagii saad u iftiimaba hortaada qoraxdii ka soo baxday waree dhammaanaa waalan mise wejigay wax ka muuqda waa qoraxdii waxaad is isgiijiseed waxoogay isadkaysaba banaanka isa soo dhigtay marka waad hubtaa soomaa meel qaladin aa u tukatay ama qadaadkaagay ka soo baxday sidii aad u tukatayna waa u fadhidaa waa dhici kartaa masaajidkii baa timid mugdi bay ahayd dhinacii mixraabkaad garan weyday halkaasaad u tukatay markii waagii soo ifteemayba saa mixraabka xaggaasu kaa jiraa dadkii qibladii dhinacaana u tukateenba ma ahaba waxyaa badan baa dhici kara markii xaaladaha qaar yimaadaan haddii aada hubsato salaadii waad soo celin waxaynu horey usoo marnay asaxu aqwaali waxaa weeye bishari waktigii inuu weli joogo waktigii haddii uu baxay ijtihaadkaagiina aad samaysay laguma la asaxu lqawleyni inaad soo celiso intaasi waa qibladii qaabilitaankeedii masale sutrate sutratu lmusalli ayuu ku daray wuxuu yidhi marka wayundabu waxaa sunna lilmusalli qofka tukanaya an yakuuna inuu yahay bayna yadayhi hortiisa sutratun wax qarinaya uluaa diraacin dhudhun saddex meelood loo dhigay labadiina dhan ugu yaraan dheerarkeedu inta ugu yar weeye dheer ahaan halkan laba masaluu ku sheegay masalada koowaad sutradu waa sunno ee waajib ma aha buu ku yidhi masalada labaadna miqdaarka iyo qadarka dheerarka sutrada ugu yar dhudhun saddex meelood loo dhigay labadii weeye labadaa masalo halkan kugu sheegay amaa mas'alada hore horta nabigeena sal alla alah ali wasalam amar badan baa ka yimid omar wuxuu leeyahay qofkiin hadduu tukanayo fal yusalli ilaa sutratin sutraha u tukado amarka asalkiisana waa wujuub marka kale nabigu calayh salaatu wasalaam ficilkiisibaa intaa laga soo guurinayaa jamhuurta ahlulcilmina waxay dhaheen sutradu sunno weeye waajib maaha waxay daliishadeen xadiid ibni cabbaas xadiidka ibni cabbaasi waa saxiixeynka bukhaari iyo muslim wuxuu ka sheekaynayaa inuu nabigu xilli xaj ay tahay mina ugu yimid waa xajaةwadaac oo fii aakhiri xayaati nabiy sal اlahu alيه alي wasalam nabiga noloshiisa aakhirkeedii ah nabigu dilxija haddii la xajiyey intii baaqigii dilxija iyo muxaram iyo safar buu noolaa horaantii mawlidna waa dhintay sal اlahu alيه alي wasalam waaba laba bilood iyo waxoogay ama ugu badnaan saddex bilood oo wax dhiman buuba sii noolaa nabigu sal l slam aakiri xayaatihi wey wuxuu le ibn cabaas minaan ugu imid nabiga sal l slam oo dadka tukinaya yusallii ilaa gayri jidaalin wax gidaar oo hortiisa u tukanayay oo qaabilayna ma jirin o dameer baan saarnaa fa arsaltu ataana dameertii dhadigahaydi waan iska sii daayey aniguna safkii baan dhex maray salaadiina waan ku xirtay haddaba ereyga yusallii ilaa hayri jidaarin bay jamhuurtu waxay ku fasireen sutra la'aan buu uga jeedaa qolyaha wujuub kalena way ka doodeeno waxay dhaheen may gidaar ma ahayn baa la yidhi sutra ma lahayn lama dhihin laakiin fahamka jamhuurtu sutra ma lahayn bay hadalkaa ka fahmeen waxay dhaheen ka tegitaanka nabigu waa daliil inayna waajib ahayn waa qariina amarkan u sarfinaysa min alwujuubi ila anadbi walistixbaabi halkaasay jamhuurtu cuskadeen minhum shaaficiyatu waa ka mid raxmat ullahi calayhim jamiican mas'alada labaadi waa miqdaarka iyo qiyaaska ugu dheer dheerarka ugu yar ay noqon karto qadarka dheerarku intuu noqonayo ugu badan qadar ma laha qiyaas ma laha mid kaa dheer iyo mid kulaagba waa noqon karaan laakiin inteebaa ugu yar baa ugu muhiimsan inta ugu yar wuxuu yidhi dhudhun saddex meelood loo dhigay labadii weeye taana waxaa laga qaatay xadiidkii caaisha imaamu muslim fii saxiixii ku wariyey caaisha radi allahu canha wa waxay leedahay nabigaa sala allahu alayh alih wasalam waxaa la weydiiyey can sutrati lmusalli waxeebaa musalliga sutro u noqon kara markaasuu wuxuu yidhi mila mu'khirati araxli rarka muqotinkiisa dambe oo kale rarka muqotinkiisa dambe oo kale sidoo kale waxaa muslim uu ka wariyey xadiid lamida ah alxata bni cubaydilaahi radia allahu canhu ardaa isna wuxuu leeyahay nabigaa wuxuu yidhi idaa wadaca axadukum bayna yadayhi qofkiin hadduu hortiisa dhiga mila mukhirati araxli rarka muqotankiisa damba waxa lamida falyusalli walaa yubaali man waraahu inta ka shaysa wixii maradana ka gelin mukhirati raxligii bay qiimeeyeen raxligan laga hadlayaay laba labadaba waa lagu ilaaqi jiray suuradan fardaha waa la isticmaali jiray faraskana kooraa la saaraa kooruhuna muqotin hore iyo muqotin dan buu leeyahay midna waa kan hore oo ama la qabsado ama xarigga iyo xakamaha la geliyo wey kaasu waa yar dheerya midna waa ka dambe oo qofku ku tiirsado oo gadaalka haya kooraha qaybtiisa dambe ee gadaal ka qabata oo kaleeta wey way noqon kartaa geel iyo awrta kabaaladay ahaana way noqon kartaa laakiin da kabaaladeenii dheerdheeraa maaha kabaaleeda dhalinyaradu garan maayaane geela marka la raro rarka geedaa lagu xiraa geedaha kuwana madaxooda xagga horaa la dhaafiyaa kuwana madaxooda xagga dambea la ysku dhaafiyaa kuwii horay madaxooda iyo kuwii dambe baa inta laysu keeno baa halkan dhex layskaga xihaa kuwa kuwana xaggan laysaga xihaa rarkay xajiyaan marka la fuulayana halkaa koraa la fuulaa kuwa dambe taaganna kooraha qaybtiisii dambeoo kale ay noqdaan kuwa hore taaganna kooraha qaybtiisa horeo kale ay noqdaan awrku markuu si fiican u socdo xarigga halkanaa la yska saartaa marka dambe iyo hogaanka halkanaa la yska saartaa muqutin hore iyo muqutin dan baan anagu anugu u aqaanaa laakiin igu dara lahjadaha soomaalida maxaa kaloo la yidhaahdaa dhalinyarada yararkeed iyaga waxba weydiin maayo waxa yaqiineenba maaha laakiin sheekh abukar maxaa kaloo la yidhahda ya ah. kaldhaan iyo udbana waa la sheegayaa kabaallana waa la yidhahdaa qaybtan dambe ee taagan weeye haddaba mukhirada tan xagga dambea muqadamada maaha taasaa markay qiimeeyeen waxay xilligaa curfiga iyagu isticmaali jireen intee lala ekaysiin jiray dhudhun mustawasi ah nin gacan gaaban oo cillin ana maaha nin gacantiisu dhowr mitir tahayna maaha gacan mutawasida oo dhexdhexaada saddex loo dhigay labadeed bay badanaa taagnidu la ekaan jirtay intaa wax ka yar sutradii la rabay maaha marka warkaanu cadihe baan rajaynayaa ayib haddii aadan haysanin aw yabsuta uu fidiyo musallaa wuxuu ku tukanayo salli iyo sajaayad iyo gogolah inaad gogol fidsato intaa ku xayndaabnaatana sutro waa noqon kartaa buu leeyahay fain cajaza hadduu awoodi waayo khata wuxuu jeexanayaa khatan jeexid xariiqin buu xariiqanayaayo aaggaasuu oodanayaa buu leeyahay oodashadu xadiid daciifaa ku soo aroorayoo uu nabigu le ala slat slaam hadduu qofkiin tukanayo hortiisa waxa dhigo fain lam yajid falyansib casan ul haka taago fain lam yakun macahu casan falyakhua kaan jeexitaan ha jeexo kadib wixii mara dhibi maayo xadiikaasi xadii daciifa weeyo xadiidka muxadisiinta waxay u yaqaanaan muaribka la yidhaahdo baa miaal loo soo qaataa xadiikan walidalika imaam ciraaqi raximah llahu tacaala alfiyadiisi fii musalax axadiid markuu xadiidka muطaribka miaalinayay wuxuu ku miaaliyey kalkhai lisutrati jami khulfi waliiraabu muujibu liacfi kalkhai lisutrati xadiidkii sutrada halla jeexa ahaa jami lkhulfi khilaafka badan ka taagnaa waliiraabu iraabkuna muujibun liacfi inuu daciif yahay buu keenaya xadiidku tusaalaha uu soo qaatay weeye kadibna intiya ka horna isagoo hortiina ibn salaax baa fii muqadimatihi ku keenay gadaashiina siyuuti iyo baalfiyadiisi iyo tadriibkiisi iyo kayrkooda ku keenay marka xadiidkaa daciif weeye laakiin waxay dhaheen baabka baabu nawaafil weeye xadiidka daciifka ah hadduu sanaad u darayn somaynaan dhihin bay yidhaahdeen fadaailacmaal waa lagu isticmaali karaa wax kaloo looga leexdana ma hayne imaamu axmed iyo sooma qabi jirin abu daawuud ijtihaadaadka ragga xadiidka daciifkaan ka jecla saasay dhaheen soo maaha waxaan filaya ibn ciraaqi waa mse siyuuti kii tilmaami jiray alfiyadiisa away alabatulcilmiga iya xasuusiye ninkii dhihi jiray kum wa kaana abu daawuuda aqwa maa wajad yarwiihi wadaciifa xayu laa yajid oo beydka ka dambeeyana uu lamaanaa musalaxi banaankaa iska dhigteen sooma waa imaam alciraaqi raximah taala fi alfiyati ayib alaataa imisaad u jirsanaysaa masalada soo hartay waxaa weeye sutradii iyo qadarkeedii garannay xukunkeediina garannay sutradayda intee in laeg baan ka fogaanayaa ma hoostaan ka galaa ma maalin socod baan u tagaa calaa alaaati adrucin saddex dhudhun buu u jirsanayaa ilaa meel saddex dhudhuna baad ka istaagaysaa waadna ka sujuudiya rukuuci kartaa dadkana meel badan ka xanibi maysa taana nabiga ka sugan tahay sal alahu alay alih wasalam oo nabigeenna waxaa ka sugan xadiidkii sahl bn sacdin saacidi nabiga iyo gidaarka mar waxaa la yidhi waxaa u dhexayn jirtay mamaru shaatin neef adhiha inta uu maro marna nabiga waxaa la yidhi meesha uu istaagan yahay alaaatu adrucin saddex dhudhun baa u dhexayn jirtay waxaa lagu jamciyey lugaha meesha la saarayo iyo sutrada waa saddex dhudhun meeshaad ku sujuudaysa iyo sutradana neef adya meeluu mari karaa idin dhexayn ilaan sutradii waxaa laga yaabaa wax yar inaad qotamisayo haddaad madaxa taabsiisa uu kaa dhaco gadaal inaad uga yardegto ama gidaar weynba ay tahayoo madax haddaad ku nabto laftaadu madaxa ku xanuunaa dhici karta gadaal uga yardeg waxa idin dhexeeyo taana waa inta ay kuu jirayso fa lmuruuru in la maraa xaraan noqon xiina idin markaas hadduu sutro leeyahay isaga iyo surtadii in la kala dhex maro xaaraan wey nabigana ala slaam waa kii lahaa qofku hadduu ogaan lahaa lowla yaclamu lmaaru bayna yaday lmusallii maadaa calayhi dembiga soo gaaraya hadduu ogaan lahaa lakaana an yaqifa arbaciina khayru lahu min an yamura bayna yadayh afartan inaad taagnaato baa kaaga khayroon inaad marto afartankani ma afartan sana ma afartan maalmoodba ma afartan biloodba nas aada sariix u hoo sugan ma jiro laakiin riwaayo bazaar iyo kayrkee wariyeen oo dacfi ku jiraa waxay leedahay lakaana an yaqifa arbaciina khariifan afartan dayrood iska afartan dayrood afartan sanoon maaha waxaa lagu yidhi dembiga ku soo gaarayaa ka weyn afartan sano inaad taagnaato afartan maalmoodba ka dhig afartan maalmood inaad taagnaataa kaaga ro inaad hormarto dembi weyn inay tahay baad halkaa ka garatay walidaalika culammada qaarkood waxay ku dareen ninka sutradiisoo laga dhexmara min alkabaa'iri bay ku dareen fii bay ku tiriyeen wayundabu waxaa sunno ah dafcu qofka maraya in la iska celiyo bilasali sida fudud wayaziidu waa ku darayaa qadra alxaajati ama baahidu intaay tahay kasaa'ili sidii qofku soo weeraray oo kugu soo kugu soo hujuumay oo kaleeto fain maata hadduu arrintaa ku dhintaay fahadarun hadar wey waxba kama jiro sutradii ninkii dhigtay wuxuu xaq u leeyahay ciddii mar tiraadee xaaraantaa ku dhacaysa jac inuu iska yidhaahdo marka laakiin uu iska celinayo ujeeddadu qofka inaad waxyeesha ma aha inaad iska celisa wey asalku saa darteed qofku inuusan arkaynin baa dhici karta inaad tukanaysa kuma arko ama inaad sutro leedahay kumama arkaba ama labadiina midnaba ma arkaba waa mashquulsan yahay waa yar baxsan yahay waa yar degdegsan yahay dad baa kaa qarinayo idin dhexeeyo hortaa inuu soo mara kuma arko ama adigaaba waxaad tukanaysaa salaadaan nin tukanayay u ekayn salaad baad ku jirtaa hareerahana waad fiirfiirinaysaa xaggaad dheganaysaa qofka meesha marayaay qofkan inuu tukanayo inuu hareeraha fiirfiirinaya ma kala garan karo nin salaad ku jira aggaa sheekada ala socda aggaa isaga sii jeeda adigu soo caadi maaha inaadan u qaadanin salaad inuu tukanayo iska marto qofka inuusan ku talagelin baa dhici karta saa darteed waa inaad iska reebto xaq baad u leedahay laakiin adna maxaa lagaa rabaa biqadri alxaaja hadba baahidu intay tahay gacanta u dhigo baraaruji hadduusan soo adkeeyo riix hadduu kula dagaalamo saa gacanta iska yidhaahdo ku dhufo qac ka sii hadduuba qalab ka tidaahdana dhiiggiisa waba laguma laha xadiika abi saciid alkhudri baa ahaa nabiga sal la ala slam inuu yihi qofkiin hadduu tukanayo idaa salla axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaasi haddaad sutra leedahay wy haddaadan lahayn way soo socotaa fa araada axadun an yajtaaza bayna yadayhi qofbaa inuu hormara isku dayay falyadfachu ha iska rido riixo fain abaa hadduu diido falyuqaatilu hala dagaalamo fainamaa huwa shayaan wey dagaalkii hadduu ku dhinta soo ma aha qaacidan hore in badan soo marnay maa tarataba calaa ma'duunin falaysa bimadmuunin wixii sharcigu kuu ogolaado wixii ka dhasha dandhow laguma laha la dagaalan baa lagu yidhi dagaalkii hadday qalab ka tidhaahdo hawl isagu talaba lakiin maxaan la ogolayn salaad baad ku jirtaa basalanaagray kugu jirtaa <laughs> qofkii soo martuu yidhi dhafoorkaad kaga dhufatay taaba ma ogola de ama toorey baad wadataa halkaasoo goxabka kugu jiraayo martuu yidhiba wadnaad ka taagtay lama ogolo nin dagaal u taagan baad ahayd meesha nin salaad tukanaya maadan ahayn laakiin ninkii haddaad iska kari weydo oo bastooladaadii waad wadatay ama tooradii waad wadatay aad mar uu yidhi markii aad iska celisay feed ba kugu bilaabay adna waad u dhiibtay okay wey ha dhinto <laughs> kawaa la ogolya fainama falyuqaatil laakiin dee isaga dishay oo dhiiggiisi waa hadur lagu yidhi laakiin soomaliya waay ku mahmaadeen mataqaanaa tuug waa hadur bay laakiin reerkooda yaa mari ninkii tuugga ahaan la dilo inaan cida kuusoo doonan baa dankiisa laga yaabaa laakiin markaa reerkoodii marta maxaa dhici tuug waa hadul bay dheheen laakiin reerkoodii yaa mari ninkii reerka oo mari lahaa waa la rabaa reerkau ka dhintay dakan iyo dhiig kugu maqan way marka dadka laaya maaha macnaheedu ee waxaa weeye iska celiya dadkuna ninkan xaq buu leeyahin uu kaa iska celiye hajiy hadiidin wey fain lam yakun sutratun haddaynan sutraba u oolin qofkii aw tabaacada canha waa ka fogaadoo meel dheer xaddii sharcigu ogolaa buu fadhiistay meel ka fog halkanuu sutrada dhigtay masaajidka gadaashiisana waa istaagay intaa qofkii marabo orod buu isku soo daayey ma loo ogolya maya wuxuu leeyahay kuri hal muruuru horta in la mara waa karaahiya xaaraan maaha waayo xaquusan lahayn buu xajizay tacadi buu sameeyey isagaa jaani mutacadi ah waxaanan horay usoo sheegnay culimmadu in badan qaaciidaday qabaan waxaa weeye wixii sharciga xuduuddiisa ilaali lagu yidhi haddii qofka kale jinaaye iyo tacadi uu ku sameeyo lam yajib calayka waxaanan usoo qaadanay qur-aanka markii la shido fastamicuu lahu waansituu baa la yidhi dariskiibaa qur-aankii kugu dheereeyey gurigaagiibaad joogtaa ama shaqadaadii baad joogtaa inaad hadashoo danaysatana aad ku qasban tahay dheerayntuu dheereeyey jinaaye iyo tacadi weeye dhegaysigu waajib kuguma aha masaladan muruurka asalka xaraam bay ahayd uu ka fogaado masaajka o dhan buu xayirtay tacadi buu sameeyey isagaa mutacadi ah lam yajib calayka alinkifaafu inaad banaan ka taagnaato waajib kuguma aha haddaad iska dayso way ku fiican tahay ixtiyaaan kuriha almuruuru saa wey marka walaysa lahu dafcu isaguse inuu qofkii celiyo isagoon sufro lahayn ama aada uga fogaaday xaquma laha halkaa inuu ka soo orda lama ogola adoon sutro lahayn dadka inaad riixdana lama ogola maxaad u riixi sutro samaysa markaasaad xaq u leedahay inaad xaqu dafci yeelato waxaa shardi u ah sutro inaad leedahay walidalika nabiga xadiidkan wuxuu ku yidhi idaa sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu wax sutro waabaa u tukanayaa qof baa doonay inuu mara marka haddaadan wax sutro ku aadan lahayn qofna ma riixi kartid walow wajada hadduu helo fii dadka hormarin baa lagu yidhi wuxuu helay fii safin saf buu furjatan meel ka banaan helay dadkiina way buuxin waayeen safku hadba midka hore in la dhammaystiray ahayd meel bannaan bay kas isaga daayiyeen markii hore ama salaada dhexdeedaa boos bannaanaaday oo qof baa xasuustay inuusan weyse qabin ama weysadu ka jabtay oo baxay qoladanna maanay gelin falahu lmuruuru inuu maruu xaq u leeyahay liyasturahaa meeshaa inuu asturo meeshaa in la asturayo la buuxiyaaye ajir weyn bay leedahay marna uu xadiidkii ibni cumar oo abu daawuud iyo imaamu axmed iyo abaraani fi lkabiir ay ku warinayeen saxiixa wuxuu yidhi waxaa ka mid ahaa markuu safka sima meelaha banaan buuxiya nabigu yidhi walaa tadaruu furuujaatin lishayطaani shayطaanka meelo banbanaan ha uga tegina waman wasala safan wasalahu llaahu waman qaaca safan qaacahu llaahu ninkii saf xidhiiriya alla xidhiirinaya ninkii gooyana allaa gooynaya xadiidka imaamu siyuuti risaaladiisa fi lxawi fataawada ku jirtee la yidhaahdo bastu lkafi fii itmaami safi wuxuu leeyahay safka kaa horeeya hadduu banaanaado ood buuxin weydo habaar baa horta kugu dhacay habaarkaa macnihiisuna waxaa weeye jamaacada ajirkeedii melihid qultu ijtihaadan walam ara axada sabaqanii ilayhi qof iga hormaro horta yidhi ma arag laakiin fadilada jamaacada nin lagu ballaacnadaysaa lagu habaaran oo meeshuu buuxin waayay darteed u habaaran ajir jamaaca heli maayo halkaasu isagu sii tukamay subxaana wa tacaala mar kale nabigu wuxuu sheegay taa cuquubaday leedahay wey haddaan la buuxin mar kale wuxuu sheegay haddii la buuxiyo ajirka la helayo oo wuxuu nabig ala sl xadiid caaisha ay wariso imaamu axmed ibnu maajah warinayeen waman sadda furjatan rafacahu allaahu bihaa darajatan ilaahay darajo kor buu u qaadayaa riwaayo kale waxay leedahay bana allaahu lahu beytan fi ljannati warafacahu bihibihaa bihi darajatan darajana kor baa laguu qaadi jannadana daar baa lagaaga dhisi meeshaa banaanaatay buuxisay walidaalika culimmadu khatawaadka mamnuuca waxay ka soo reebeen saf in la buuxinayo oo kaleeto marka ninka inuu nahyigaana ka cararo ajirkaana raadiya qoladii ka horreysay hadday samayn waayaan intuu soo dhexqaado inuu buuxiyo waa loo ogol yahay muruurkuu hor marayna dhib ma laha sutraday dooniya ha lahaadaan wallahu aclam wsal allah alay subxanak allah bxamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk